bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu qala الmؤلف raximah اllah taعaalى تnbih qowl الإmaam mxamed bn إdriis الshaafiعي la أclamu kitاabا fi اlcilm أkhara صawاabا min kitaabi malik waxaan ku soo dhex jirnay kitaabka ikhtisaar culuum alxadiid lilxaafid ibni kaiir asalkiisana uu lahaa ibnu salaax kitaabka lasoo gaabiyey mabaaxiftii waxaan ku dhex jirnay asaxiix xadiidka saxiixa ah waxaan ka soo hadalnay tariifaadkiisa tacriifkiisa waxaan kaloo ka hadalnay qofkii ugu horreeyey ee saxiix gooni wax uga qoro imaam albukhaari inuu ahaa imaam muslim uu ku xigay kutubta saxiixa xadiidka a ah laga helaayo mustakhrajaadka mustadraga xaakim oo si gaara ah uga yar hadlay oo loogu soo dambeeyey halkan marka wuxuu gelayaa xadiid saxiix wax wax ka alifa bukhaari ugu horreeyeydi ishkaal lagu soo aroorin karo iyo jawaabkiisa waxa uu yidhi tambiihun qowl limaami moxamed ibni idriis ashaaficiy imaamu shaafici qowlkiisa ahaa laa aclamu ma ogi kitaaban kitaab fi lcilmi cilmiga dhexdiisa akara sawaaban <coughs> akhara badan sawaaban xagga sawaabka kaga badnaansho badan min kitaabi maalik imaam maalik kitaabkiisa kitaab sawaabka kaga badan ma ogi inamaa qaalahu sidaa ayuu yidhi imaamu shaafici qabla albukhaariyi wamuslim bukhaari iyo muslim inta aynan labadooda kitaab qorin ka hor ayuu yidhi jawaabtii marka waa taasa yani hadalka imaamu shaafici sidan ahaa laa aclamu kitaaban fi lcilmi akara sawaaban min kitaabi malik muwada'a ayuu u jeedaa kitaab muwada'a ka to ka yacni sawaab badan oo ka saxiix badan sawaabkii dabcan sixadii iyo qabuulkii iyo waxaas u laabana ah. kitaabkaas imaam maalik kaga badan ma ogi buu yidhi hadalkaa marka waxaa lagu jawaabay imaamu shaafici waxa uu yidhi bukhaari iyo muslim inta aynan wada kitaabba qorin lanna imaamu shaafici bukhaari iyo muslimba wuu ka horreeyey ayb oo taqriiban waktigii imaam muslim yani uu dhashay ayaaba imaam imaamu shaafici ou dhintayba laba boqol iyo afartii meelaha laba boqol iyo afartii ayuu dhintay imaamu shaafici muslimna waqtiyadaas agaaraheeda ayuu dhashayba ayb imaamu lbukhaarina waa boqol sagaashan iyo afartii ayuu dhashay marka wax yar buu ahaa markuu imaamu shaaficiba dhimanayo lix jir meelahaas ama yacni wuxuu ahaa toban jir meelahaas marka inta aanay qorin labadooda kitaab ayuu hadalkan yidhi waqad kaanad waxaa jirtay kutubun kutub musanafatun la sanifay fii dalika xadiidka laga sanifay fii dalika yacni fii dalika alwaqti waqtigaa dhexdiisa la sanifay fi sunani sunnada nebigana laga alifay oo laga sanifay laga qoray libni jurayjin uu lahaa wabni isxaaq mid uu lahaa hayru siirati ibnu isxaaq kitaabkiisa siirada kitaab aan ahayn oo uu sunnada iyo xadiidta ka qorqoray baa jiray wlabi qurata muusa bni طaariqin الzabidiy wamusanafu cabdالrazaaq bni hamaam wagayru dalika ayaa jireen kutub la sanifay baa markaa jireen oo waqtigaas imaam maalik muwadiisa uu qorayay sida kutubtan hadda uu sheegay wa kaana kitaabu maalikin imaam maalik kitaabkiisu wuxuu ahaa wahuwa lmuwaطa'u waa muwaطa'e ajalahaa kan ugu weynaan badan wa acdamahaa ugu weyn nafcan xagga nafciga wain kaana bacduhaa qaarkood haba ahaadaan kutubtaas akbara kuwo weynin badan xajman xagga xajmiga minhu isaga ka weynin badan wa akara ka badan axaadiida xagga axaadiidtana ka badan inkastoo kutubtan qaarkood muwadaca ay ka axaadiid badan tahay ka weynin badan tahay haddana kitaabkaas imaam maalik baa ugu qadri weynaa waqad alaba almansuuru abu jacfar almansuur wuxuu dalbay min alimaami maalikin imaam maalik uu ka dalbay an yajmaca annaasa dadka inuu ku ururiyo calaa kitaabihi kitaabkiisa abu jacfar almansuur baa wuxuu doonay dadka inay kitaab ka dhigtaan muwada'aas ra'yiga maalig aynan dhaafin kitaabkiisa aynan gudbin ayb sidaas ayaa marka yacni uu dalbay falam yujibhu imaam maalik ma uunan ka yeelin ilaa dalika kaagaas codsigaa imaam maalik kama yeelin bal waxa uu yidhi dadku cilmi bay dhaalacdeen buu yidhi waxbay arkeen annaga aanan arkin marka wuxuu yidhi haddii annaga keenna lagu qasbo cilmigaas annagana aanan arkin oo iyaguna ay arkeen ayaa meesha ka baxay yuu yidhi ee dadka marka iska daa asxaabta rasuulka way intishaareen cilmigoodana meelo badan baa lagu faafiyey nin walbaa saxaabadiibuu wax ka qaatay cilmi marka waxaa laga yaabaa mid annaga aanan arkin iyagu inay arkeen marka haddii la yidhaha dadku halkaas nin bisa ku xirmaan culumta kalena ha wallaalaabo waxaa ka dhalanaysa marka in cilmi fara badan meeshaas uu ku lumo ayb taas marka imaam maalig waa diiday wadaalika kaagaasina wuxuu ku ahaaday min tamaami cilmihi cilmigiisa taamnimadiisa wa iyo ku sifoobidiisa bilinsaafi cadaalad iyo garsoor uu ku sifaysnaa wa qaala waxa uu yidhi ina annaasa dadka qad jamacuu way ururiyeen wadalacuu way arkeen way daalacdeen calaa ashyaaa ashyaa bay daalacdeen korkeed lam naطalic calayha inaga anan dhaalacanin jumladan marka wuxuu ku tusayaa qadarka uu leeyahay kitaabkaas muwadaa imaam maalik marka imaamu shaafici maqaaladiisa iyo warkiisa wuxuu ku dhacay inta aan bukhaari muslim la alifin kutub ayaana jiri jirtay muwadacaas la sanifnayd watiga waktigii eh, hore oo saxiixeynka aan la alifin marka kutubtaas loo fiiriyo iyo muwadaa muwadaa imaam maalik baa sarreeyey marka hadalka imaamu shaafici wuxuu muqaarano u yahay muwada'a iyo kutubtii waktigaas jirtay markaas bukhaari iyo muslim iyo muwadaa wax tartan oo uu ku samaynaya ma aha bal saxiixood waxaaba la sanifay shaafici kadib marka tartanku ayaga kuma jiraan meeshaa marka ma fahamteen kutubtaa marka ibnu jurayj uu qoray ibnu isxaaq iyo kuwaas yani abu qura muusa bnu taariq iyo iyo muwadaa kolka laysku fiiriyo muwadaa sareeyo hadalkaas marka imaamu shaaficina meeshaas kutubtaas iyo wuxuu muqaarano ku samaynayaa muwadaa kadibna markaa abu jacfar ilmansuur baa wuxuu ka dalbaday uu le qisada macruufka buu sheegay kitaabkaas muwada'a iyo ra'yiga imaam maalik madhabtiisa dadka oo dhan inay ku dhaqmaan inuu amro isagana marka waa iska diiday laba shay baana markaa diidmadaa u keentay cilmigiisa iyo insaaf marka cilmigu hadduu insaaf waayana waa eber insaafka bilaa cilmi aana ma socon karo laakiin cilmi iyo cadli hadday isla socdaan labadaas salaax iyo wanaag baa dhacaya haddii labadaa laysla waayo ama midkood la waayona aafo iyo dhibaato unbaa e-, ayaa jirayso hadalkaa marka waxaa ka qaatay sidoo kale isagan imaamu shaafici raximah ullah oo imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan jeclaystay dadku inay cilmiga iga qaataan wadidtu an ya'huda annaasu alcilma minii waxaan jeclaystay dadka inay cilmiga ana iga qaataan oo aynan ii nisbaynin oo aynan dhihin qaala shaaficiyu qaala shaaficiyuba aan la sheegsheegin cilmigiina layga barto taana wahada min tamaami ikhlaasihi waxay kutusaya ikhlaaskiisa imaamu shaafici wuxuu yihi weligay yani doob maa naadartu lilhalabati qatu weligay uma doodin inaan aniga adkaado oo aan aniga raayo ma aanan u doodin yani marka aan doodaayo waxaan u doodaa cilmi doon bal waxaa alfaa waxyaabaha lagu soo guuriye ka mida inuu dhihi jiray waxaan jeclaa xaqa inuu ilaahay ku muujiyo calaa lisaani khasmii ninkaani ila doodayo carabkiisa asaga inuu ilaahay xaqa ka keeno ayib waxyaabahaasoo dhan marka waxay ku tusaayaan dadkaas hore ee salafka ikhlaaskooduna inuu badnaa cilmigoodu inuu badnaa hadalladooduna aad ay xikmad iyo ikhtiyaaraadkoodu xikmad uu ku dhisnaa zamankan dambena yacni ikhlaaskiina waa yaraaday cilmigii waa la yaraaday waxyaaba fara badan baa marka yar ikhlaaskuna qofku waxa uu yaqaano inuu ku intifaaco oo khayr ilaahay ka siiyo inta ikhlaaskiisu la egyahay ayay ku xiran tahay ayb walidaalika aadaabu aalib ilcilmi ikhlaaskaa ugu horeeya leanna anaga meeshaan waxaan u fadhinaa cibaado leanna imaamu shaafici wuxuu yidhi oo salafkana qaar badan oo kalena sidaas oo kale laga sheegay alab اlcilmi cibaadat cilmiga dalabkiisu waa cibaado cibaado maxay u baahan tahay marka ikhlaasso uma baahna marka haddii ikhlaaskaas qofka uu ka baxo cilmigiisa ma ku dheefsanayo intifaacna ma yeelanayo ayb qaarin marka shalay ee maanta qof hadda haddii la dhihi lahaa adiga ra'yigaaga bis iyo ijtihaadaadkaaga dadka lagu farad yeelaa wax kalena lama dhegaysanayo haddii la yidhaha maxay dhihi lahaayeen dadka maanta agarkooda way rabi lahayn waxay isku dilaan dadka oo ay isku caayaan oo ay diinta isaga saaraan oo isku tabdiicinayaan aaraa iyaga dhexdooda ayay u badan tahay maxaa ra'yigayga loo yeeli waayo shiikayga ra'yigiisa maxaa loo yeeli oo qofka shiikhiisa ma ogola ra'yigiisa in la khilaafo xataa ayb taasi marka waxay keenaysaa marka dacfi iyo dhib ayb imaam imaam maaligna de isagoo yacni la og yahay cidda uu ahaa ayuu haddana wuxuu diidayaa dadka in farad yeelo ra'yigiisa oo wuxuu leey war dadka iska daaya cilmi badan bay daalacdeen oo kale oo aniga aanan arkin marka yaa laga mancin lil cilmiga inay ku intifaacaan tacasubku marka wuxuu keenaa in cilmi dayacmo faa'iido kale male tacasubku ayb marka tacasubka yani keliya maaha tacasub fiqhi ah oo madaahibta fiqiga keliya yani marka tacasub la sheegaba kaas keliya inuu kugu soo dhaco tacasubkaas madaahibta fiqiga loo tacasubaayo waa dhib tacasubka waxaa kaloo dhib isagana ah yani aaraada iyo fataawada culimada sheikh hebelaa fadwooday say u khilaafi kartaa waa hal sheikh ayb waxaa laga yaabaa marka sheekh kale fadwo kale inuu qabo qofkan markuu fiiriyey sidaan ay xaqa ula dhawaatay ku waa kula collaytaman ayb waa tacasubkii la diidayo madmuumka ahaa waa hakada ayb tacasub kooxeed oo dadku inay axzaabo inta kale noqdaan iyagu nin walba marka xisbigiisa uu keliya aaraa'diisa iyo manhajkiisa un dadka ugu u ku qasbuu ku birqiyo oo uu markaa wax ku jeclaado wax ku naco waxaasoo dhan markaa laysa min diin illah ilaahay diinkiisa ka mid maaha waqad ictana annaasu marka dadka salafka inay ku daydaan rabaan tacasub waa inay xagga iska dhigaan ayb oo ay xaqa u hogaansamaan ay bartaan waa ninkii inuu selafka ku daydo xaqan rabo ninkii inuu magacaas sheegto rabo oo soo rabo u dhaqmo rabona shanigiisu waa isaga un ka daba imaaneen waqad ictana annaasu bikitaabihi almuwaa waqad ictanaa way isku kallifeen annaasu dadkii bikitaabihi kitaabkiisa almuwaa almuwaa kitaabkiisa muwaa dadku aad bay u daryeeleen isugu kallifeen wacallaquu calayhi way tacliiqiyeen waxay ka tacliiqiyeen kutuban kutub jamatan fara badan wa min ajwadi daalika kutubta muwadaca lagu sharxay ama laga tacliiqiyey waxaa kuwa ugu wanaagsan ka mid ah kitaabaa altamhiidi waalistidkaar labada kitaab ee leydhaha altamhiid iyo alistidkaar labadaba waxaa iska leh lishaykhi abi cumara bni cabdilbar annamariy alqurtubiy raximahu llah laba kitaab aad u qiimo badan way kutub lislaam kutubta islaamka yacnii waaweyn ka mida tamhiidka istidkaarka tamhiidkuna wuxuu u badan yahay asaaniid iyo cilalka axaadiidta iyo fiqina waa ku jiraa ayb istidkaarkuna waxaa u badan fiqhi masaaisha masaa-isha buu eh, yacnii aada u raacraacay oo aada u sharxay oo masaa imaam maalik muwadaca uu ku sheegay fiqiga say culimmadu u kala qabaan iyo say kala tahay ee aada uga hadlay waa laba kitaaboo aad u qiimo badan waa culimmadu ay wax ka soo guuriyaan kuwii hore kuwa dambaba hada maca maa fiihi weliba waxaa ku sugan muwadaca lala qabo min alaxaadiidi axaadiid almutasilati ah asaxiixati ee saxiixa ah waalmursalati mursale ah waalmunqaicati iyo kuwa munqaicaad ah waalbalaagaati iyo kuwa balaagaad allatii balaagaadka oo laa takaadu aan tuujadu in la helo musnadatan iyadoo musnada ah ilaa calaa nuduurin wax yar maahan balaagaadku marka wuxuu ka wadaa axaadiid waxaa jira imaam maalik ou dhahaya balaganii balaganii can fulaan hebel waxaa iga soo gaartay balaaqaad kuwaasaa laaa balaqaadkaas marka imaam eh, alimaam eh, ibnu cabdilbar wuxuu isku dayey inuu balaaqaadkaas maalihii lagu wariyeyee kale oo sanad mutasila ah uu uga heli karo inuu ku sheego tamhiidka dhexdiisa ilaa dhowr axaadiid baan ugu waayey afar meelahaas afar xadiid afar balaaqaad ayuu itisaal u waayey abu cumar ibnu salaaxa risaale alife isagana oo axaadiid balaqaadkaas soo helay iyaga waa madbuuc risaaladaas abu cumar ibnu salaax marka balaaqaadkan maalihii laga kabaayey iyo maalihii ay ku jireen iyagoo mutasila sanad mutasila ku yimaadeen iyo iyagoo muslada ah iyana tamhiidkaas iyo ibnu cabdilbar baad ka helaysaa siyaabahaasa marka ku jiraan kitaabkan muwaa ayb marka muwadaade mawsuuco dhan waayo xadiid iyo fiqhi labadaba isku ah shuruux badan buu leeyahay ilidaalika dad badan baa isku kallifay cinaayo badanna siiyey laakiin tamhiidka iyo istidkaarka qabuul aad u badan heleen daalibu cilmigana tamhiidka inuu warqab inuu ka warqabo uu fiiriyo aaday u fiican tahay ninkii wax daalacan kara masaaisha fiqhigana waa ka helaa cilalka axaadiidta iyana waa ka helayaa masaa'il alkhilaaf alijmaaciyana uu ka helaa wa kaana alxaakimu abu cabdillaahi xaakim wuxuu ahaa wاlkhaiibu اlbaqdaadiyu iyo khaiibu اlbaqdaadi yusamiyaani inay ku magacaabayeen kitaaba tirmidiyi tirmidi kitaabkiisa aljaamic الصaxiix abu cabdillaahi alxaakim iyo khaiibu اlbaqdaadi kitaabkan sunanu tirmidiga waxay ku magacaabi jireen aljaamic الصaxiix ee soo ma noqonaysa marka tirmidina inuu saxiix yahay marka aljaamic aلصaxiix ayay ku magacaabeen innagana hadda saxiixan ka sheekeynayna meesha kusoo gelaya meeshaas wahaadaa kan waxa uu yidhi ibnu salaax tasaahulun minhumaa waa tasaahul iyo fududaysi xaggooda ka ahaaday labadaa imaam fa ina fiihi tirmidi waxaa ku sugan axaadiida kaiiratan axaadiid fara badan munkaratan oo munkar ah xadiidka munkarka ama shaadka isaga ku sheegi doono waxa laga wado oo nin daciifa riwaayadiis baa ku jirta isagoo khilaafaya nin iqa ah ayb waqowl xaafidi xaafidkii qowlkiisii abi caliy bni sakan ahaa wakada alkhaiibu اlbaqdaadiyu baa la mid ahe fii kitaabi sunani kitaabka sunanka linasaa'iyi uu leeyahay ay yidhaahdeen qowlkoodii kitaabka nasaa ku saabsan ee ahaa inahu nasaa-iga sunankiisu saxiixun weeyaan fiihi nadarun daymaa ku sugan kaasna nasaa laba kitaab ula sunan lkabiir iyo almujtabaa midkan hadda umahaatusitaha ku jiro ee badanaa la akhristo umahaatusitahana ka mida waxaa la yidhaahdaa almujtabaa magaciisa assunan الsuqraana waa la yidhahda assunan الsuqraa waxaa loo yidhi biاlnisbati ila اlaakhar ka kale marka la feeriyo suqraa buu noqonaa ka kale weyn marka assunan الsuqraa ama mujtabahani ma waxaa laga soo gaabiyey laga soo doortay axaadiidta ku jirta assunan اlkubraa mise ma aha hadal baa ku jira fara badan dhowr kitaab oo waxaa jirta sunan اlkubraayaba aan ku jirin oo mujtabaha mujtabaha uu ku sheegay kitaabu kada kitaabu kada markuu dhahayo dhowr kitaabo waxaa jirta mujtabaha ku jirta sunan اlkubrahana aan ku jirin taa marka waxay kutusa inay laba kitaab kala gaara kale yihiin ayb ilaa kitaabkii wax lagu soo gaabiyey in laga helo wax aan kii weynaa ku jirin suurogal ma noqonaysa soma aw siday ahaatee midkan asunanka asunan اsuqraa ama mujtabaha ayay waxay ku magacaabeen iyaga inahu saxiixun fiihi nadarun warkaa ay yidhahdeen nadar baa ku sugan iyo daymo in loo laabto wa ina lahu waxaa kaloo sheegeen nasaa-i inuu leeyahay shardan shardi fi rijaali rijaasha ku saabsan ashadda ka darnaan badan min shardi muslim yacni waxayba qaar yidhaahdeen nasaa-i waa ka shardi adag yahay muslim xagga rijaasha iyo warkaas isaguna hayru musallamin mid loo daynayo loo sallimaa labadaa imaam ma aha fa ina fiihi waxaa ku sugan nasaa-iga dhexdiisa rijaalan majhuuliina rag majhuuliin ah imaa caynan aw xaalan <coughs> dad oo majhuululcayn lagu sheegay ama majhuululxaal lagu sheegay ayaa ku jiraan ayb muslimkana ma leh waxaas ayb wa fiihim waxaa ku jiro almajruuxu rijaasha waxaa dhexdooda ka mida almajruuxu kuwa la jarxiyey o la daciifiyey wa fi laxaadiidi axaadiidtiina daciifatan yaa ka mida wa mucallalatan wa munkaratan axaadiidta nasaa ku jirtana axaadiid daciifa kuwa la cileeyey kuwa munkara kamaa nabahnaa calayhi fi laxkaami alkabiir ibnu kaiir waxau yihi sidii aan ku baraarujinay hadalkan marka ibnu kaiira wato sidii aan ku baraarujinay kitaabkeena alaxkaamu lkabiir alaxkaamu lkabiirka marka kitaab oo ugu talagalay waa axaadiidta axkaamta inuu inta qoro takhriijiyo kadibna yacnii ka hadlo macaanideeda iyo waxyaalahaas wax yar baa ka daabacan qidco yar saddex mujalad isagoo la daabacay aadaanka iyo meelahaasu ka bilowdaaba waa kutubta marka shibi mafquudka camal iska ah marka axaadiid masaa-ila ku jirtaan meeshaas ku baraarujiyey buu leeyahay oo daciif ah. warkaana marka wuu diiday waayahay marka wa fi laxaadiidi waxay ku cadfantahay lahwdaas wa ina fi laxaadiidi axaadiidta dhexdeeda waxaa ah masaa-ilka ku dhex sugan daciifatan wa mucalalatan wa munkaratan daciifatan marka waa ismigii ina oo muahar noqday waa maadaama jaari majruur ou soo hormaray jaariya majruurkaas baa khabar ah waxaan dambana waa waxaa weeyaan eh, ismigii oo gadaal maray wa amaa qowlu lxaafidi abu muusa muamadi ama qowlu lxaafidi abi muusa moxamed ibni abi bakrin almaqdisiy almadiniy abu muusa almadini can musnadi imaam axmed uu ka yidhi inahu صaxiixun isagana faqowlu daciifun weya qowl daciifa warkaas faina fiihi musnadka waxaa ku sugan dhexdiisa axaadiia daciifatan axaadiis daciif ah bal mawduucatan axaadiis mawduucaga musnadka laga helaa ka axaadiidi fadaa'ili marwa wacasqalaan wاlbarhi اlaxmari cinda ximsa wagayri dalika meelahaas axaadiidta fadaa'ishooda ku soo aroortay ee musnadka ku jirto axaadiis mawduuca weeyaan isaga marka abuu muusa almadini aad buu uga dooday mowduuca mowduuc inuu ku jiro musnadka waxaan filaya ibnu xajar laftirkiis waa ka dooday ayb oo wuxuu leeyahy kitaab leer alqowl laxmed fi dabi can ilmusnad imaam ah, xaafid ibnu xajar oo musnadka uu ku dabinayo uu leeyahay axaadiis mawduuca inaanay ku jirin uu sheegan daciif waa ku jiri karaa laakiin mawduuc bi hadihi daraja oo ayb asalkana waxaa axaadiis musnadka ku jirta iyo sheeg sheegay ibn اljawzi fii kitaabihi اlmawduucaat axaadiis wuxuu sheegay meeshaas ku jirto musnadka iyo kuwa uu sunanka ku sheegay iyo waxa ugu daranna waa xadiis muslim ku jiro mawduuc ku sheegayba xadiis muslim ku sugan saxiixa uu ku wariyey iyo umu wax ku sheegay wamin cajiibi ma taraahu faclamii xadiiثu fii صaxiixi muslimi saasuu suyuudi waxyaabaha cajiibkalood ku arkaysa mawduucaadka waxaa ka mid a ah xadiid muslim ku sugan uu leeyahay saxiix muslim ku sugan marka qofka daalacana waa inuu yahay qof wax kala sooci kara oo kutubtan xadiidta kala akhristay yaa mawduucaadka ka faa'iidaysa kara laakiin qof hadda uu iska dhexgalo meeshaas wixii ku jira mawduuc u qaato waxa weeyaan waxba ma kala sooci kara waa khatar ayb aafada marka dhibaatada ay leedahay qofku inuu ka bilaabo korka uga soo dhaco isagoon musalaxi baranin kutubtan cilalka iyo takriijaadka silsila axaadiis daciif walmawduuc u akrina ma yadri musala silsilat axaadiis daciifa kutubta waaweynay ka mid tahay mawsuucad dhan waa sheekh ilalbani cilmigiisa iyo yani tajrubadiisa iyo axaadiistii ou la kulmay iyo uga hadlay yaa ka faa'iideysan kara marka nin aqoon u leh yani qawaaciddii musalaxa soo bartay qofka marka kitaabka guriga inuu u tiirsan yahay yani waxba u tari maysa waa inuu barto culumta ku hooseysay inuu barto kaasaa marka wuxuu leeyahay musnadka marka axaadii waa saxiix war baa ku jira buu leeyahay axaadiidtan oo mawduucana waa ku jirtaa ibnu kaiir siduu leeyahay kamaa qad nabaha calayhi siduu baraarujiyey daa'ifatun daa'ifo min alxufaadi ka mid siday baraarujiyeen uma ina alimaam axmed intaa kadib imaam axmed qad faatahu waxaa ka tegey fii kitaabihi haadaa kitaabkiisan kan ah dhexdiisa maca annahu weliba isaga oo laa yuwaasiihi uunan u dhigmin kitaabun kitaab uunan u dhigmaynin kitaabka oo musnadun musnad ah aanu u dhigmaynin fii karatihi badnaanshadiisa wa xusni siyaaqaatihi iyo qaabka u taxan yahay u qoran yahay wanaaggeeda musnad u dhigmaa aan uunan jirin iyadoo sidaa ay tahay axaadiiu ayaa dhaaftay faatada faacilkeedahu qad faatahu waxaa dhaafay axaadiiu baa dhaaftay kaiira inta kalena jumla muctarida muqxama axaadiiu ayaa uma ina alimaama axmed qad faatahu waxaa ka tegey fii kitaabihi hada kitaabkiisan kan oo musnadka ah maca annahu iyadoo weliba lala qabo laa yuwaasiihi ounan u dhigmaynin kitaabka musnadka kitaabun kitaab kitaabka oo musnadun musnad ah fii karatihi badnaanshiyihiisa wa xusni siyaaqaatihi iyo soo kaxayntiisa wanaageeda yacnii aanay muslim u dhigmaa uunan jirin axaadiiu ayaa dhaaftay kaiiratun jiddan aad u fara badan bal qad qiila waxaa la yidhi innahu lam yaqac lahu maba u dhicinba jamaacatun jamaaco uguma dhicin min asaxaabati saxaabada ka mid mida ah, alladiina kuwaas oo fi saxiixayni xadiidkooda uu saxiixaynka ku sugan yahay qariiban u dhow dhow min miatayni laba boqol waxaa la yidhi musnad axmed inkastoo badan yahay mawsuuca uu yahay haddana wuxuu leeya xadiid badan baa ka tagtay bal laba boqol oo saxaabi ku dhowaad ayuuna isagu waxbaba ka soo saarinba axaadiidtooduna ay ku sugan tahay yani kutub sita saxiixeynka ku ay ku sugan tahay dayib sidaasuu yidhi laakiin musnadku axaadiidtaas usuul kale iyo meelo kale iyo saxaabo kale iyo inuu ka soo saaraa la arkaa marka hore marka maadada musnad in la fahmo waayo kutubta musnadka kitaab marka laleeyahay waa musnad maxaa laga wadaana waxaa laga wadaa ninka musnadka alifaayo saxaabi saxaabiga u ku socdaa isaga maalan wuxuu soo qaadana abubakar axaadiidta abubakar oo ka warinayo dhanuu meel ku dhigaa cumar cuhmaan cali casharada inta ka dhiman mid mid saxaabi walbo axaadiistiisa uu ku hoos qoraa haddana saxaabi kale u gudba haddana u dhiga waakada marka waxay leeyihiin imaam axmed laba boqol oo saxaabi ku dhow ayuuna waxbaba ka hayninba una waxba ka soo saarin oo axaadiidkooda iyaguna saxiixeynkana wax looga wariyey taas marka maxay ku tusee axaadiid inay ka maqan tahay musnadka oo kutubtan kale laga helayo laakiin zarkashioo kale nukadkiisa waa ka jawaaba wuxuu leeyahay axaadiidtan ka maqan yani saxaabadan uuna waxba ka warinin macnaheedu maaha axaadiidtoodu inay ka maqan tahay axaadiidtoodii meel kaleu ka haystaa isaga marka xadiidkeeda haddii saxiixeynka laga helay saxaabadan isaga waxaa laga yaabaa saxaabi kale inuu ku haysto oo saa marka wax badan aynan uga maqnaanaynin saa u garama وhakada qowl xaafidi abi طaahirin الsilafiy sidaasoo kale waxaa la mida buu leeyay qowl xaafidi warkii uu yihi xaafidkii abi طaahirin الsilafiy waa bikasri الsiin siinku waa hoos dhigan yahay awowyaalkiis mid ayaa nisbadaas iska lahaa الsilafiyu macnaheedu markaa qofka haddii faruurta hoose uu ka jeexan yahay aslaf ayaa la yidhaha midda kore markuu ka jeexan yahayna aclam ayaa leedahay nisbe marka waxaa waya weyaalkiisaa laga yaabaa faruurta hoose qaar ka mida inuu ka jeexnayd oo sidaa marka loogu magacaabay waa bikasri siin siinku waa hoos dhigan yahay wuxuuna ahaa de musnid اdunya oo muxadis اdunya fii zamanihi ayuu ahaa nin aad u rixlo badan buu ahaa markii dambe wuxuu ku dhintay iskandariyu ku dhintay isagoo rixlo u socdo iskandariya maraaya ayaa dadkii iskandariya ku dhegeen naagay ku dareen meeshaasuu joogay oo wax badan uu ka faafiyey waa ku dhintay marka meeshuu ku dhintay abu daahir alasbahani ayaa la yidhaahdaa aad ajza'da xadiidka waa ku badan yahay asaniidda aaduu isugu keenaa ragga la yidhaahdo waaye wuxuu isku xiraa axfaadda iyo ajdaadda fulanun yasilu alaxfaada bilajdaad dadka la yidhaahdo ayuu ka mid yahay nin aad loo yaqaano nin xadiid yaqaano abu daahir الsilafi nin aad u aada loo yaqaano hadalkii uu yidhi fi اlusuuli الkhamsati kutubta shanta ah kutubta shanta marka yacni wuxuu u jeedaa albukhaariya wamuslima wasunan abi dawuuda wالtirmidiy wالnasaa-iyi shanta kitaab waa kuwa ibnu maajihi aawo marka mar danbaa lagu daray ibnu maajah ee kutubta awal waxaa la dhihi jiray alusuul الkhamsa xiliyadii nawowi iyo xataa alusul kutubta waxay ahayn alusul lkhamsa la dhihi jiray nasaa-igay markii yani ibnu maajihi marka dambe ku dareen umahaatu sitaa la yidhi kadib ayib bacd culamaana waxay dhaheen ibnu maajaha meesha looga daray waxaa ka fiicnaa lahaa musnadka daarimi in lagu daro xagga sixada iyo isaga ka fiicnaynayn laakiin hadda ibnu maajaha isagana wax kalaa laga fiiriyey waa kitaab jaamic oo kale tafsiir laho waxyaaba badan kutubtaa shanta ah marka uu ka yidhi inahu اtafaqa calىa صixatiha sixadooda waxaa isku waafaqay culamaءu اlmashriqi wاlmgrib iyo isku waafaqay warkaasi tasaahulun minhu waa tasaahul xaggiisa ka ahaaday ee axaadiis daciifa waa ku jirtaa kutubahan qaarkood waqad ankarahu ibnu صalax ayaa inkiray iyo wagayruhu arrinkaa waa inkiray intaas dhan marka wuxuu rabaa yani inuu yidhaha saxiixeynkaa lagu ijmaacay kuwan kale xataa haddii wadaad ama nin caalima uu saxiix ku sheego unbaa kasoo noqonaya qaala ibnu صalax ibnu salax waxa uu yidhi ay maca dalika ayb sidaa iyadoo lala qabo aclىa rutbatan waa ka derajo sarreeya aclaa wuu derajo sarrayn aclaa way ka sarrayn badan yihin rutbatan xagga derajada min kutubi اlmasaaniidi kutubta masaaniidda yacni kutubtan usuululkhamsaha ah way ka darajo sarreeyaan xagga darajada min kutubi اlmasaaniid kutubta masaaniidda ka musnad cabdin bn xumayd wاdarimiyi وaxmed bni xambal وabi yaclى wاlbazaar وabi dawuud الطayaalisiy wاlxasan bni sufyaan وإسxaaq bni rahuya وcubayd الlahi bni muusa وغayrihim masaaniidda ay leeyihiin kuwan shantaa ka fiican a ka darajo sareeyaan walidaalika ummahaatu sitaa laga hormariyaa soo maaha liannahum maxaa yeelay yadkuruuna waxay sheegayaan can kulli saxaabiyin saxaabi kasta maa yaqacu lahum waxa iyaga ugu dhaco meeshaa muxuu idiin dhigay liannahum uu leeyahay saama idin dhig ya fainahum muu idin dhig fainahum yadkuruuna masaaniidu waxay sheegaan iyaga can kulli saxaabiyin saxaabi kasta xaggiisa maa ayay ka sheegaan yaqacu lahum u dhacaaya iyaga oo min xadiiihi maaga oo min xadiiihi xadiidkiisa ah yani kutub kutubulmasaaniid waxay sheegaan saxaabi walbo axaadiidta ay ayaga ka haayaan ayay qoraan ay sheegaan marka ninkii kitaab musnada inuu wax ka baaran rabo waa inuu saxaabiga yaqaano xadiidkaas wariyey haddaad taqaan saxaabiga wariyey meeshiisaad tegaysaa waa ka dhexaynaysaa laakiin kama baari kartid haddaadan aqoonin saxaabigii magaciisa ood xadiidka taqaanid inuu salaad ku saabsan yahay xadiidka inuu ku saabsan yahay fii axkaami salaa ee axkaami salaa saa meel gaara kuma dhigo ma fahamteen marka meeshaan musnad axmed haddaad xadiid ka baar isdhahdo aadan aqoonin saxaabigiisa ma ka heli kartid lanna isaga uma qorna kitaabu dahaara kitaabu salaa kitaabu zakaa uma qorno laabudda saxaabigiisa inaad taqaanid laakiin waa dad ba u tartiibiyeen bacdu ahlilcilmi waxay sameeyeen waa tartiibiyeen oo waxay ku tartiibiyeen tartiib cala alabwaab alfiqhiya ayb fainahum yadkuruuna waxay sheegaan can kulli saxaabiyin saxaabi kasta xaggiisa maa yaqacu lahu waxaa u dhacaayo min xadiidihi xadiidkiisa ah watakallama shaykhu abuu camrin abuu camar ibnu salaax wuxuu ka hadlay meeshaan uga hadlay cala tacliiqaati tacliiqaatka alwaaqicati dhaca fii saxiixi اlbukhaariyi wa fii muslimin aydan meeshaan wuxuu rabaa inuu galo axaadiidta mucallaqaadka la yidhahdo tacliiq marka maxaa la yidhaha sidiisaba tacliiq waxaa la yidhaha sanadka in laga gooyo awalkiisa ninka musanifka kitaabka sanifayo sanadka awaa-ishiisa ayuu jaraa maalan bukhaari oo kalea wuxuu dhahayaa qaala abu hurayra qaala cataa ayuu yidhi qaala taawuus bukhaari iyo taawuus dad xoogaa dadaa u udhaxeeya waa gooyey marka xadiidka laga jaro marka min mabaadi sanad ayaa waxaa la yidhaahdaa oo weliba min musanif ou jaraayo ayaa mucallaq la dhahaa horta intaa ma la fahmayn muslim oo kale wuxuu leeyahay maalan qaala abu hurayra ama qaala caaisha qaalat caaishatu qaalat caaisha markuu leeyahay muslim iyo caaisha isma soo gaarin qaybtan hore o dhan uu gooyey marka sanadka hada yusamaa tacliiq tacliiq kana tacliiq la yidhaha marka ayb tacliiqaadka marka bukhaari iyo muslim ku jiro meeshaan uga hadlay waa munaasab bay u tahay tacliiqaadku marka bukhaarigay ku badan yihiin muslimku waa ku yaryihiin afar iyo toban meel bis baaba tacliiq tacliiq ahaan uu ku keenay imaam muslim afar iyo toban meelood ayuu sanadkiisa jaray awalka ka jaray laakiin bukhaari waa ka buuxdaa waa kusoo marnaa soo marnaa arar badanna soo marnaa ayb وتكلم شhيkh أbو cمر على التacليqاaت الواaqعaةi في صحيiح البخhاaرiي وفي مسلم أيضا لakiنaha تacليqاaتka mسلم qليilaة mid yar lakinha lakina التacليqاaتi في kitaabi mسلم qليilaة weeyaan mid yar qiila waxaa la yidhi inaha أربacaةa caشhaرa mوضعا afar iyo toban meel waayaa la yidhi وxaaصل الأمri arrinka isku keen marka xaasilkiisu waxaa weeyaan marka axaadiidka tacliiqaadkae saxiixeyn ku jirta maa xukmuhaa xukunkeedu muxuu yahay taasuu rabaa inuu sheego waxaasilu lmri ana maa callaqahu lbukhaariyu waxa uu bukhaari tacliiqiyo bisiiqati ljasmina uu ku tacliiqiyo tacliiqaadka waxaan u qaybinaynaa labo wax oo bisiiqati اljasmi uu ku tacliiqiyey wax bisiiqati tamriid uu ku tacliiqiyo siiqat ljasmi waxaa la yidhaha wax ounan shaki aan aqbalayna go-an maala wuxuu yidhi qaala abuu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi facala abuu hurayrata kada ayuu sameeyey waxaas waa jasmi tamriidna maxaa la yidhaahdaa wayudkaru can abi hurayra waxaa laga sheegaa wayudkaru waxaa laga sheegaye waqiila wayudkaru iyo waxa sidaas oo kale kuwaasna maxaa la yidhaahdaa siiqadaas maxaa la dhahaa siiqatu tamriid ibnu salax marka wuxuu leeyahay inamaa callaqahu lbukhaariyu wax bukhaari uu tacliiqiyo bisiiqati اljasmi uu ku tacliiqiyo fasaxiixun saxiix weeyaan ilaa man intii ka ah callaqahu canhu uu ka tacliiqiyey yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo bukhaari marka uu yidhaahdo qaala taawuus taawuus waxa uu yidhi can fulaan can fulaan oo kale ama yani qaala taawuus ayuu yidhi marka bukhaari iyo daawuus inta ka dhaxayso waa ku hubban tahay bukhaari ilaa iyo daawuus inta ka dhaxayso waxaa weeyaan waa saxiix fa saxiixun ilaa man callaqahu canhu laakiin daawuus iyo wixii kasii koreeyo cillo waa ku imaan karta suuragal waata inay cillo ku timaado halna ogow inta aanan baxigan dhanba dhexgelin hal arrin in la ogaadaa muhim saxiixulbukhaariga marka aan leenahay axaadiidka ku jirto o dhan waa saxiix kuwa waay horta kuwa aan sheegayn kuwa uu imaamulbukhaari shardiyey inay saxiix yihiin kuwa waay waa kuwa musnadka ah oo uu ka bilaabaayo sheekhiisa ilaa nebiga gaaraya lanna bukhaari kitaabkiisa waxaa la yidhaha aljaamicu almusnad asaxiixu almukhtasaru min umuuri rasuuli llahi sal ll ly slam wa sunanihi wa ayaamihi aljaamicu almusnadu aلصaxiixu idan waxaa marka sixada intee laga fiirinana axaadiidta sanadaysan musnadada ah ee xadiidkan oo dhahaya qaala daawuus maba ku jiraba shardigii bukhaari hadalka warkaas ma la fahamsan yahay haddow lama rabo inaa istiraadid ee hadda soo lama lahayn bukhaariga waxa ku sugan waa saxiix maxay tahay hadda haddana in la yidhaahdo fa saxiixun ilaa man callaqahu qaarkood siiqatu tamriid wuxuu ku wariyey saxiix ma la ma loo jasmin karo iyo ee kitaabka waa saxiix sooma dhahaynin maanta dhan oo waxaa lagu leeyahay kitaabka waa saxiix waa sax laakiin saxiixiisu intee waayan waa inta inta musnadka ah inta bukhaari ou xadaanaa ka bilaabaya sheekhiisa ilaa nebiga uu gaarsiinayo waa wada saxiix wixii laakiin ou dhaho qaala abu hureyre iyo wayudkaru can daawuus iyo daawuus asaa laga sheegay iyo isaga shardigiisa maba ahanba inay saxiix ahaadaan kuwaas kuwaa inay saxiix noqdaan shardigiisu maba ka mid ahaa nuqdadaas iyadoo la fahmin marka tacliiqaad ma gara kartid intaa ma la fahmayn haddaba marka intaa garatay tacliiqaadku marka kuwii uu shardiyey ka mid ma aha marka idan tacliiqaadka waa dhihi karnaa waa saxiix waa daciif waa dhihi karnaa ishkaalkan ah saxiixulbukhaari see daciif loogu sheegaana ma imaanayo markaas lianna kuwa aan lagu sheegi karin daciif waa kuwa musnadada ah lan aljaamic uu yidhi imaam buhaari mucallaquna musnad ma aha saa gara marka kuwa markaa siiqatuljasmiga uu ku keeno wuxuu leeyahay ilaa cidda uu isagu ku jasmiyey korkeeda isaga laga bilaabay ilaa cidda uu ku jasmiyey inay saxiix taalla istiqraa' markii la sameeyey saxiix laakiin ciddaas uu wax ku jasmiyey inta ka korayso waxaa geli kara baxi waa in la fiiriyaa marka intaas waa wax u sheega uma annadaru uma intaa dabadeed annadaru eegmo ayaa fiimaa kii dhexdiisa ku sugan bacda dalika kaagaas gadaashiisa yacni ciddaas uu tacliiqa ugu jasmiyey gadaashiisa waxa ah waxaa ka furan marka daymo in la fiiriyo wamaa kaana minhaa wamaa wixii kaana ahaaday minhaa tacliiqaadka xaal ay ka mid yihiin bisiiqati tamriidi wayudkaru iyo waqiila iyo wsaa kusoo saaro falaa yustafaadu minhaa lagama faa'iidaysto sixatun sixa lagama faa'iidaysto walaa tunaafiiha aydan mana diidayso xadiidka siiqatu tamriidka sixana lagama faa'iidayso sixadii marka mana diidayso inay saxiix noqoto yacni wuxuu ka wadaa saxiixna waa noqon kartaa daciifna waa noqon kartaa xasanna waa noqon kartaa wa siqatu tamriid uu ku keeno saxiixna waa noqdo waa noqon karaan daciifay noqon karaan waxay noqon karaan xasan haddaa xasuusataan bukhaariga kitaabu zakaa waxaan kusoo marnay waqaala daawuus meel uu yidhi nacam can mucaadi bni jabal daawuus wuxuu yidhi buu leeyahay can mucaad fiiri waqaala daawuus can mucaadi bni jabal markaas mucaad waxa uu yidhi yani rasuulkii baa wuxuu yidhi mucaad baa wuxuu yidhi iituunii byani waxaad ii keentaan dhar iyo waxaas makaana durati washaciir booska aada galley iyo iiga keenaysaan iyo shaciir dhar ii keena asxaabta taasaa u nafci badane oo kaasaan marka idinka guddoomaya iyagana kaasaan marka ayaa la siinaya u nafci badan dadka tacliiq waaye weliba bisiiqati ljasmi buu ku keenay oo waqaala daawuus buu marka bukhaari ilaa taawuus waa saxiix man fawqa taawuus aan fiirinna marka ila hadda muxuuna soo yidhi fasaxiixun ilaa man callaqahu canhu uma annadaru fiima bacda dalika soo laga dhihin taawuus can mucaaday culamada fiiriyeen waxaa la yidhi taawuus can mucaad inqiaaca ku jiro lianna taawuusan lam yasmac min mucaad taawuus mucaad waxba kama uunan maqlin maaragtaa marka ilaa man callaqahu waa ogolna ilaa daawuus man fawqa daawuus laakiin cilaa timid inqidaaca yimid muxuuna ka mid yahay kaas tacliiqaadku ka mid yahay siiratu tamriidka kuwa uu ku keenana kuwa saxiixaaba jiro saxiixu muslimka ku suganba oo siiratu tamriid uu ku keenaya jira bukhaari oo yudkaru iyo u dhahaya ayb kuwa waxaa jira oo wayudkaru inta dhaho daciif ahba oo cilaysan yaa la arkaa tacliiqaadkiina marka sidaas u kala baxaan tacliiqaadka bukhaari marka waxaa ka shaqeeyey ibnu xajar kitaab takliiqu tacliiq layraan afar mujalad ama shan mujalad meelahaas axaadiidta bukhaari mucallaqaadka ayuu xiriirina maalihii ay ku jireen iyo maalihii lagu wariyey iyo iyadoo musnadaa waxbuu keenaan xugunna waa saaraya ka gaaraan aad buu ugu shaqe uga shaqeeyey muxuu u sameeyaa marka bukhaari mucallaqaadkan muu iska dhaafa mucallaqaadka mucallaqaadku dhowra u qaybsamaan kuwo waxaa jira marna oo intuu tacliiq ku keeno iyadoo musnadana uu ku kitaabka ku keeno laa shaka kuwa saxiix wae oo waxaa jira xadiid marna oo isagoo mucallaqa keenayo baab kalena wuxuu ku keenaya isagoo musnad ah tahay muxuu ka wadaayaa layidhi marka wuxuu ka wadaabaa yidhi xadiidkaas waxaa laga yaaba bukhaari sida badan xadiid kuma celiyo ilaa isagoo sanadku uu ka duwan yahay kii hore maaha marka mararka qaar wuxuu weynayaa xadiidkan hal sanad bisow ku haystaa sanad labaad oo uu maanta u ku bedelaa ma haysto labadii meelna inuu laba meel isla hal sanad kusoo celiyo hal xadiid ma rabo muxuu samaynaa marka waa tasarufa meelna isagoo mucallaquu keenaa meelna isagoo musnaduu keenaa si uu uga badbaado laba jeer inuu xadiid musnada kusoo soo celiyo kitaabka in la fahmaan lahogaa mogtaena mararka qaar marka lidiiqi اlmakraj yani xadiidka makrajkiisa ciriiri ku ah ma laga fidsa karo marna tacliiq marna muslimkeeda mararka qaarna waxaa dhacdo yani inuu ula dan leeyahay yani yani mararka qaarna lafdi si ah inuu jiro ama waxuun inuu baraarujinayo xaafidka marka nukatkana waa ku sheegaa muqadamada hadisaarigana waa ku sheegaa meelo kalena marka kitaabka dhexdiisa fatxulbaarigana wa uga sheekeeya bacdu ahlilcilmina waxau dhahaan siiqatu tamriidka in laba loosii kala qaadaa fiican maa awradahu fii maqaami alixtijaaj iyo maa awradahu fii maqaami alraddi mararka qaar bukhaari waxaan dhahnay fiqu fii taraajimihi soo bukhaari fiqigiisa wuxuu ku jiraa taraajumta baab ayuu baabaysana mas'alow rabaa inuu ka hadlo isaga wuxuu ku qanacsan yahay qowl masalada khilaaf baa ku jiro qowlkaas isaga uu taageersan yahay muxuu sameeyaa badanaa saxaabada ciddii ku tagtay iyo taabiciinta ciddii ku tagtay iyo waa ka sheego mararka qaar marka qowlka keyrkiisa ou qabo Ah, oo uusan radinayo rabaa inuu ku dareensiiyo daliilkiis inuu daciif yahay siqatu tamriid buu ku keenaa wayudkaru can fulaan hebelna waxaasaa laga sheegay meeshaas marka waa dhawaysanayou ka wadaa oo raddi ahaan buu ula jeedaa marmarna tii isaga uu xujaysanayeyba inuu wayudkaru ku keenaa la arkaa marka waxay yidhaahdeen siiqatu tamriidka fii maqaami lixtijaaj oo ula imaado inta badan ama waa xasan ama waa saxeex daciif inay ahaato waa yar siiqatu tamriid oo uu radis ahaan u keenayana inay daciif taha maaha kaas waxaasl mr ana maa calaqahu lbukaariy waxa uu tacliiqiyey bisiiqati ljasmi uu ku tacliiqiyey fasaxiixun weeyaan ilaa man callaqahu canhu ilaa cidda uu ka tacliiqiyey uma nadaru daymo ayaa ku sugan fii ma kii dhexdiisa bacda dalika kaa ka dambeeyo waa tii aan daawuus ku miaalinayo wmaa kaana minha wamaa wixii kaana ahaaday minha min atacliiqaati axaadiidta tacliiqaadka ah bisiiqati tamriidi ku ahaaday falaa yustafaadu laga faa'iidaysan maayo minha xaggeeda sixatun sixa laga kororsan maayo walaa tunaafiiha mana diidayso inay saxiix tahay aydan noqode yacni waa la baaraa qad takuunu saxiixatan waqad takuunu xasanatan waqad takuunu daciifatan liannahu qad waqaca waxaa dhacay min dalika kaagaasi kadalika sidaa oo siiqatu tamriidka ugu dhacay iyo jiraanuhu saxiixu saxiixna ah warubama rawaahu muslimun inuu muslim wariyaaba la arkaa buu leeyahay inuu muslim wariyo ayaaba la arkaa oo muxuu yidhi maalan xadiidkii kaana yadkuru llaha fii kulli axyaanihi seeqtamriidu ku keenay waana mucallaq xadiidka muslim baa wariyey bukhaarina tacliiq ahaanoo kusoo saaray xadiidkana muslim baa wariyey soo ma arkaysa isagoo mucallaqu soo saaray wayudkaru can caaishata saasoo kale u yidhi kaana yadkuru llaha calaa kuli axyaanihi wayudkaru buu cabiray wamaa kaana min atacliiqaati wamaa wixii kaana ahaaday min atacliiqaati tacliiqaadka yani xaal uu ka mid yahay saxiixan saxiix ah falaysa min namaqi saxiixi tacliiqaadka saxiixa ah falaysa ma ahaanin huwa kaasi min namaqi saxiixi saxiixa noociisa almusnadi ee weliba musnadka ee bukhaari oo sanadkiisa xadaanaa uu ku bilaabayo ayb fiihi oo kitaabka صaxiixa ku dhex jirto ku nooc ma aha tacliiqaadku xataa hadday ansaxaan ku nooc ma aha kuwa ou iyaga oo kuwa yani axaadiidta musnadada ah ku nooc ma aha liannahu wasama kitaabahu bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku magacaabuu ku calaameeyey biljaamic اlmusnad الصaxiix اlmukhtasari min umuuri rasuuli اllahi sal ا slam wa sunanihi wa ayaamihi xataa tacliiqaadku hadday saxiix noqdaan xataa la mid maaha axaadiidta musnadka ah laakiin hadda keen ka hadlayna de tacliiq laakiin isagoo musnadana uu ku soo celiya de kaa ka hadli mayna oyahi tacliiqi isagoo musnadana uu soo celiya hadda isagoo musnadan bahaynaaba kaasi ee waa tacliiq saxiix ah bukhaarina fii saxiixihi isagoo musnada uunan soo saarin kaas la mid maahan axaadiidta musnadada ah ee fii saxiix اlbukhaari kusuga faama idaa qaala albuhaariyu masalata kale waay tanna oo rabaa inuu ku yidhaah tacliiqaa soo baratay hadda qaala lanaa qaala daawuus waa tacliiq dhahna soo maha wayudkaru can daawuus waa tacliiq ka waran bukhaari haddii uu yidhaah qaala lanaa fulaanun fulaankaasna uu sheekhiisa yahay ka waran maxaa laga dhigaa tacliiq maa lagu daraa mase axaadiidta musnadkaa lagu daraa tee lagu daraa soo Eh, masaladaada waxay ku saabsantaha dawogow hadda ka hadli ka warinaa laakiin xadaanaa ma dhahaya qaala lanaa buu dhahaya say noqona marka qaala lanaa hishaam bnu camaar maxay noqona marka wxuule fa ama idaa qaala albuhaariyu amase qaala uu yidhaahdo anba'anaa fulanu kada wer axmedaa dhawaaqayo midaa hadlayo ayb haddii uu yidhaahdo ou qaala anba'anaa fulanu kada ayb ayb ow amase zaadanii hebel baa ii ziyaadiyey oo sheekiisa ah wanaxwu dalika ee wixii la mid ah fa huwa muttasilun waa xadiid musnad oo cinda alakari culimada badankooda agteeda mar baa bukhaari mudallis ma aha hadduu qaala dhaho hadduu can yiraahdo oo sheekiisa uga wariyo siiqa saxa lah laakiin muxuu u dhahaa bukhaari qaala lanaa fulaan sheekiisa isagoo xadaanaa heli karo waa ka hor hadlaan ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa badanaa sanadka uu ku bilaaba qaala lanaa fulaan oo sheekiisa ah axaadiid mawquufaaday u badan tahay oo aan marfuuc ahayn mararka qaarna waxaa laga yaabaa bay culamada qaar dhaheen inuu kusoo xambaaray majlis mudaakaro majaalista waxaa jiri jira majlis imlaa majlis taxdiid majlis mudaakara majliska mudaakarada waxaa la dhahaa culimada markay inta soo fadhiistaan axaadiidta ay isku dhegdhegaysanayaan ama ay kala baraan akhrisanayaan mudaakarada marka wax laysla baranayo ee markaas ninka isma soo diyaarinayo waxaa laga yaaba inuunan aad isu soo diyaarinin laakiin majliska imlaaga waa isdiyaarina marka wixii uu majlis mudaakara kusoo qaata ayuu qaala lanaa dhahaa qaarna waxay yidhahdeen maya wixii uu bukhaari cardi kusoo qaatay qiraa'a calaa shaykhihi buu qaala yidhaahdaa saan arki doono siday ahaataba waa waa musnad waa musnad lanna bukhaari mudalis ma aha waxaa ka bnu salaax ibnu salaax wuxuu xikaa masalada meeshaan uga hadlayno waa bukhaari sheekhiisa cidduu ka warina ogood waxba ma goonin laakiin siiqadii buu qaala lanaa ama qaala li yidhi waxaa kabnu salaax wuxuu sheegay can bacdi almaqaaribati culamada maqrib qaarkood uu ka sheegay annahu tacliiqun aydan sheekiisa markuu qaala lii fulan uu yidhi xataa watacliiq bay dheheen yadkuruhu lilistishhaadi buuna usoo sheegaa inuu waxyaabo ku xoojisto ra'yigiisa ah ama yacni laa lilictimaadi inuu cuskado oo xujaysto uma sheego oo u daliishado wayakuunu qad samicahu waxauna ahaanayaa inuu maqlo fi lmudaakarati waa wax uu majlis mudaakara ku maqlay ounan ugu talagelin inuu cuskado qaarasaa dhahay laakiin sidaa ma xoog badno waqad raddahu ibnu صalax ibnu salax waa radiyey ayada noqodee warkaani biana alxaafida abaa jacfar ibni xamdaan abu jacfar ibni xamdaan qaala waxa uu yidhi idaa qaala albukhaariyu bukhaari haddii uu yidhaahdo <coughs> wa lii fulaanu wuxuu hebel igu yidhi fahuwa mima samicahu waa wixii bukhaari ou maqlay cardan wa munaawalatan uu ku maqlay cardan waa qiraa'a cala sheekh wa munaawalatan kitaabki baa loo dhiibay sheekh baa kitaabkiisa u dhiibay markaasuu ii wari yidhi xadisaa uu kusoo qaatay waa wax saxa ah, waxaan ugu tegi doonaa awjuhu taxamulka waankara ibnu salaax ibnu salaax marka markee masaladadaa soo ogaatay marka wuxuu rabaa inuu marka qalad yaroo dhacay oo ibnu xasmi ka dhacay buu rabaa inuu kugu baraarujiyo oo ka dhashay masalada laftirkeeda wa ankara bnu salaax ibnu salaax wuxuu inkiray cala bni xasmin ibni xasmi oo ku inkiray raddahu ibnu xasmi radintiisa xadiid almalaahi xadiidka sheegaayo muustikada iyo xaaraan inay tahay xadiidka laga qaatay ayuu ibnu xasmi radiyey xadiidkaas marka wuxuu ku radiyey wuxuu yidhi inqiaaca ku jira buu yidhi bukhaari baa qaala lii hishaam ibnu camaar yidhi sanad musnad maahan uri marka xadiid musnada ma aha radintaa marka ibnu xasmi uu radiyey baa ibnu salax marka uu inkiraya xayu qaala fiihi markuu yidhi albukhaariyu bukhaari wa qaala hishaamu bnu camaar hishaam ibnu camaarna de sheekiisa waa awooda marmar waxbuu ka wariya wa qaala waxau yidhi ibnu salax akhdaa ibnu xasmin ibnu xasmi waa gafay min wujuuhin wujuuh buu ka gafay fainahu haabitun xadiidku waa sugan yahay min xadiid hishaam ibni camaar isagoo ah bukhaarina mudlis maaha sheekiisa hadduu yihaha qaala lii hishaam ibnu camaar waa xadiid صaxiix oo musnad ah oo la dhihi kara rawahu lbukhaariyu fii صaxiixihi mutacaliq ma isaga laakiin muxuu ka dhigay sanadka awalkiisaaba la gooyey buu leeyay inqiaaca ku jiro walidaalika waa xadiid mucal ah oo cillaysan nimankan markaa waxayaabahan shubhada raaraadsado heesaha banaysto oo iyaga la ciyaaro yacni shaydaankooda ama hawadooda la dheeldheelo ayaa waxay yidhaahdaan culamaa qabta heeska inuu bannaaya ibnu xasmiya marka man tatabaca zallaat اlculamaa tazandaq culamada zallaadkooda qofkii raacraaco tazandaqa zindiiq uu noqona culammadii hore qaarkood waxay yidhaahdeen haddaad qaadato aqwaasha daciifkae culummada adi aad aruursato qashinkaa kugu aruuraayo dheh ibnu xasm waxaa weeyaan hadda masaladaanu ku qaldaye kuwo kalena waa ku fiicanya adiga kii u ku qaldanaya daf soo siisatay bisn nin kale haddana u tagtay kii uu ku qaldanaaba haddana daf soo siisa mid kale u tagtay kii kale u ku qaldanaa dafsoo meeqo qaladaa kugu aruureysa oo dadka ku kala tagtay dadkan iyo nin wada qaba qaladaadkaas ma jiro laakiin adiga kugu aruureen qaladaadka berigaa nin wuxuu yidhi annaga meel allaale meeshay nala gasho rukso iyo waa raadinayna yidhi xata shiica hadday nala gasho yidha qaatalahu llah xata shiica hadday nala gasho yidha shiica marka ruqsooyinka shiica iska dhaafe casaa-imtoodaan ahayn baan shiicada ruqso ruqso shiica iska badaaye casiimada waxay u haystaan aan badiin ahayn maxay ta marka casaa-imtooda saxaabo lacaayo iyo waxaasay ka samaysan tahay allah mustacaan dadkii marka iyagoo laga yaabo konton sano inay dhaafeen oo calaa shafaa alqabri ama calaa xaafati alqabri qabriga qarkiisa taagan waxaas marka hadduu diinkii ilaahay jiraa intaas ka galo muxuu ilaahay kula kulmaa beri o sow ilaahay lalama kulmaayo wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardan ilaahay wuxuu yidhi dadka dhammaantood ilaahay bay hor imaanayaan addoon daciif ah, adoo ilaahay lagu keeno war diinkeeda maxaa dadka ugu dhumisay kaaga baxsan waaye diin lagu yiraa dembi kaagaa kugu filanmaa dad kusii dhuminaysa ka war ayb fa amaa idaa qaala markaa wuxuu yidhi waasha waa ku inkiray marka wa qaala akhda'a ibnu xasmin min wujuuhin fa inahu haabitun min xadiid hishaam ibni camaar culamada dhanna meeshaa markay joogaan saas ugu radiyaan وأma اladي لشhaykihi caزاbi qaala ciraaq wuxuu yidhi midka uu bukhaari wixii sheekhiisa uu ugu tiiriyo bilafdi qaala wuxuu leeyahay yani fakadii can canatin wuxuu la mid yahay xadiid mucancana oo kale xadiidka mucancankaana maxmuulan cala اlitiصaal ilaa qofka mudaliskaa maahane markaasuu yihi laa tasqa libni xasmi lilmukhaalifi ibnu xasmigii mukhaalifka ahay u dhig raaricinini meeshaas meelahan saasoo kale ku keenan ayb qultu ibnu kaiir waxau yihi waqad rawaahu xadiidkan waxaa wariyey axmedu fii musnadihi waabu daawuuda fii sunanihi wakharajahu اlbarqaniyu fii صaxiixihi wagayru waaxidin baa soo arooriyey musnadan mutasilan isagoo ah ilى hishaam bni camaarin wa shaykihi ayضا kama bayanaahu fi kitaabi اlaxkaami walilahi اlxamdu xadiidkana layakuunana min ummatii aqwaamu yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlmacaazif kitaab libaas ayuu noogu imaan doonaa bukhaariga insha allah uma xakaa wuxuu sheegay ana alummata ummadda talaqat haadayni alkitaabayni labadan kitaab waxay ku qaadatay bilqabuuli aqbalitaan cunee ummadda islaamka labadan kitaab bukhaari iyo muslim waa aqbaleen yani axaadiidtooda in lagu camal falo ayay ku ijmaaceen siwaa axrufin xuruuf maana yasiiratin yar yacni wax yar maahane ayb ama waxyaabahaas yararkaa oo intaqadahaa uu naqdiyey bacdu lxufaadi ay naqdiyeen xufaadda qaarkood ka daara quniyi daara quniyi wagayrihi ayrkaana waxaa weeyaan abu mascuud adimashqi iyo waxaa weeyaan abu caliyin iljayaani dhowr axaadiid bay marka muslim iyo bukhaari ku sugan bay ka hadleen axaadiidtaa laftirkooda ayag waxay uga hadleen sanaaca xadiiiya maahane axaadiidtu waa sugnaatay nawowina waa ka jawaaba sharxa muslimka ibnu xajarna wuxuu uga jawaabaa hadiyu saariga waxaa laga yaabaa dariiqii iyaga ay isticmaaleen iyo xoogaha inay daba joogaan aslan xadiidku lak waa sugnaana uma stunbita waxaa laga istinbaaday min dalika kaagaas aqbalitaankaas oo culamada muslimiinta ay ku qaateen qabuul labadaa kitaab waxaa laga istinbaaday alqaطcu in la goyn karo bisixati maa fiihima wax ku sugan saxiixnimadooda oo min alaxaadiii axaadiid ah lianna alummata maxaa yeele ummadda macsuumatun weeyaan mid laga dhowray canilkhada'i gef kulligeed ummaddan kulligeed ma wada gefayso famaa danad waxay malaysay sixatahu sixadiisa wawajaba alcamalu ayb famaa danad waxay malaysay sixatahu saxiixnimadiisa wawajaba alcamalu camalna uu waajibay calayha in lagu korkeeda lagu camal falo bihi isaga loogu camal falo laabudda waxaa qasaba waan yakuuna saxiixan inuu ahaado fii nafsi اlmri xaqiiqada dhabta ah wahada jayidun istinbaadkanna waa jayid buu yidhi ibnu farax u keena culummadu waay waxay kala hortageen labadan kitaab qabuul bukhaari iyo muslim waxaa ku jira inay way aqbaleen waxaa laga istinbaaday marka qabuulkaasi axaadiidta ku jirtaa laabudda inay saxiix tahay leanna waxaan saxiix ahayn waama aqbaleen sooma ma aynan aqbalaynin shaygii culimmadu ay aqbaleen oo ha lagu camal fale ay dhaheen laabudda inuu saxiix yahay sooma marka sixadii in la qabcin karo la jasmin karaa laga istinbaaday meeshaas ayb waqad khaalafa waxaa khilaafay fii hadihi اlmas'alati mas'aladan ashaykhu muxyi اdiin annawaawiyu imaamu nawowi wa qaala waxau yidhi laa yustafaadu lqaطcu meel yaqiin laga faa'iidaysan maayo bisixati la yaqiiniyo min dalika kaagaas nawowi isagu wuxuu leeyahay xadiidan maadaama aaxaad ay tahay waa la hubaa oo waa la yaqiininayaa la dhihin laakiin hal la yidhaha waa saxiix danni haalibay saxiix ku taha lan hal nin ama laba nin xadiid ay warinayaan waa iska qaldami karaan qof ama labo sida marka mutawaatir iyo axaad uu kala soocaa wuxuu leeyahay axaadka yufiidu danna danni buu keenaa xadiidka maa lam yakun mutawaatiran haddaanu mutawaatir ahayn imaamu nawowi isagoo halkaas u qabsaday waxaa la yidhi haddii saxiixii abu daawuud ku sugnaa iyo saxiixa muttafaqun calayhi bukhaari muslim ay wariyaan maxaa farqiga udhaxaynaya marka haddii la yidhaha kana danni buu faa-iideeyey kana buu faa-iideynaa laleeyahay ish ilfarq bayna xadiidka muttafaqun calayhi marka la dhaho iyo marka abu daawuud saxiix uu ku yahay bis waa ina wax isdheeraadaan waxay isdheeraanayeen tan waxyaabaana ka mida marka kaas marka danni haaliba ayuu keenaa sixadiis waa dani bidanni alhaalib kan laakiin waa bilqaci qofkii cilmi nadari ama ahliya nadar u leh aadna waa looga hadadlaa calaa kullin marka aaxaadku haddaan qaraa sidaanoo kale aynan xoojinin dalli buu faa-iideynayaa dalliguna hadda waxaa weeyaan laguma camalfali karo lagama wado waa lagu camal camalfali karaa caqiida axkaam wax walba xadiidka laakiin aaxaadka awal ahaa qaraa-inna helay qaraa-inta waxaaba ka mida saxiixeynka inuu ku sugan yahay xadiidku muttafaqun caleyhi uu yahay xoog u muxuu noqonaya marka dalligi waa ka baxa qaladkii ama wahmigii yaraa ee la dhahay raawigaan ama u waxaa baabi'inayo tirtiraya ijmaaca ummadda dhan ayaa tirtiraya soo loo fahmin marka xadiidku hadduu mutawaatir yahayn hadda isagu qadcibuuba keenaa qultu ibnu kaiir marka waxuu rajaxa madhabka ibnu salaax qultu waxaan idhi buu yihi wa maca bni salaax aniga ibnu salaaxaan la jiraa buu yidhi fii cawala calayhi wuxuu u qasday wa arshada ilayhi uu hanuuniyey oo dadka uu tusay ibnu salaaxaan la jiraa buu le sidaas ibnu salaaxa toosan oo in qadci laga qaadan karo cilmi nadariyo qadci ah awala calayhi uu u qasday meeshuu aaday xaashiyatun tanaan ku daraynaa marka intaa yartaa uma waqaftu bacda haada waxaan dul istaagay buuri intan kadib markaan hadalkan ibnu salax ku qancay oon rajaxay ibnu kaiir wuxuu le waxaan dul istaagay calaa kalaamin hadal lishaykhina uu leeyahay alcalaamati bni taymiya ibnu taymiya hadal uu leeyahay madmuunuhu marka laysku keeno waxa uu dimnisan yahay madmuunuhu shayga uu dimnisan yahay oo keenaayo uu yahay annahu naqala wuxuu soo guuriyey alqaca qaci inuu faa'iideynayo bilxadiidi xadiidkii alladii talaqathu yani in la gooyo sixadiisa la jasmiyo la yaqiiniyo xadiidka aladii talaqathu lummatu ummaddu ay ku qaabishay bilqabuuli aqbalitaan can jamaacatin buu kasoo guuriyey min alaimati aimada ka mida waxaa ka mida alqaadi cabdulwahaab almalikiyu washaykhu abu xamidin alisfirayiniyu walqaadi abu ayib aabariyu washaykhu abu isxaaq ashiiraaziyu min ashaaficiyati ah intaas wbnu xaamid wabu yacla bnu lfaraa waabulkhaaab wabnu zaaguni waamhaaluhum min alxanaabilati ah wa shamsu aimati saraksiyu min alxanafiyati ah halkaa marka aimadii madaahibta iyagana sidaan bay dhaheen xadiidka ummaddu ay qabuul ku qaadato saxeynka oo kale ku jiro sixadiisa waa la qadcin karaa qaala waxa yidhi ibnu taymiya huwa qowlu akari ahli اlkalaam waa qowlka ay ahlukalaamkuna u badan yihiin min alashcariyati waayrihim ashcariyada iyo ayrkood ka abi isxaaq alsfirayiniy wabni furak oo kale qaala waxa uu yihi huwa madhabu ahli اlxadiidi qaatibatan waa madhabka ahluxadiidkao dhanna ay qabaan wa madhabu salafi caamatan waa madhabtii salafka caamatan wahuwa macnaa marka intaas warka ibnu taymiya waaye wahuwa macnaa maa dakarahu hadalkan waxa uu leeya waa macnihii uu sheegay ibnu salaax macnaa maa shay macnihiisii weeye dakarahu ibnu salaax uu sheegay istinbaadan istinbaad ahaan wixii uu u sheegay weeyaan buu leeyahay fawaafaqa fiihi haulaai ala'immata ibnu salaaxna a'imadaanu waafaqay ayb wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed